alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed waslama tasliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wala tajcal ma callamtana wabalan calayna waqfir lana waliwaalidina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jiray xadiiskii dheeraa ee ku saabsanaa xadiis alifki ayaynu ku jiray waxay tidhi caaisha radia allahu canha wa ardaaha uma asbaxtu intaa dabeed waa waa bariistay iyadoo habeenkii oo dhan ooyeysa ati tidhi habeenkii waxaan ku baryey soo jeed iyadoo ilma ayna iga go'ayn hurdana aanan ku indha kuulanayn bimacnaa laba indhood aanan isku qabanayn oo aanan mar qura gam ayn qofka markuu hamiga iyo hamigu ay haystaan humuumtu hamiyadu markay haystaan ma gam marka waxay tihi habeenkaas laba indhood isma keenin ilmaduna igama qallalin saasaa waagu iigu beriyey uma asbaxtu intaa dabaed waa waa beriistay fadacaa rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam caliya bna abi aalibin wa usaamata bna zayd rasuulku sala allahu aleyh wasalam wuxuu u yeedhay caliyu bna abi aalib saxaabiga la yidhaahdo iyo usaamata bnu zayd labadaa saxaabi buu u yeedhay xiina istalbasa alwaxyu markii waxyigu uu nagaaday oo bimacnaa hore waxyi u soo degi waayey oo arrinka caaisha wax ku saabsan looga waxyoon waayey nebiga calayhi salaatu wasalaam muddadiina ay dheeraatay ayuu nebigu u yeedhay labadaa saxaabi yastashiiruhumaa xaaluu la tashanaayo oo uu tala weydiinaayo wuxuu kala tashanayaa fii firaaqi ahlih ehelkiisa inuu ka faaruqo bimacnaa inuu furo ayuu kala tashanaya fa ammaa usaamatu usaama miyaa fa ashaara calayhi wuxuu u tilmaamay nabiga calayhi salaatu wasalaam damiirka haaduu nebigu u noqonayaa bialadii yaclamu fii nafsi kii uu ogaa fii nafsihi nebiga calayhi salaatu wasalaam naftiisa uu ku ogaa ayuu u tilmaamo min alwuddi lahum jacaylka ehelkiisa uu jecel yahay ah fa qaala wuxuu yidhi usaamatu usaama wuxuu yidhi way sii fasirtoo ahluka yaa rasuula allah yacnii hayso ehelkaaga yacni ahluka ay hum ahluka waa ehelkaaga laba siyood baa loo dabdiyaa in ahlu la godo iyo in ahlu la kor dhigo ahlaka la yidhaahdo marka loo xarakeeyo ahlaka culamada qaar baa u xarakeeyey waxay noqonaysaa amsik ahlak reerkaaga hayso waa marka qiraa'ada nasbada ahluka marka la yidhaahdana ahluka ay hum ahluka mubtadaa loo qadaraya waa ehelkaagii yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow walaa naclamu ma ogin wallaahi allah baanu ku dhaarannaye ehelkaaga kuma ogin ilaa khayran khayru waxaan ahayn kuma ogin bes khayrun baanu ka ognahay xumaan aanu ka ognahay ma jirto waa taskiya wa ama caliyu bna abi aalibin caliyu in abi aaliba miyaa faqaala wuxuuhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow lam yudayiq illaahu calayk ilaahay kuma cidhiidhiin waannisaa'u siwaaha kaiirun dumarka ka soo hadhayna waa fara badan yihiin ma odhan markaas si cad yacni fur ma odhan xumaanna kama sheegin laakiin hammiga iyo hammiga nebiga haysta calayhi salaatu wasalaam oo arrinkaasi warwar ku keenaayo ayuu wuxuu doonaya nebiga inuu uga raaxeeyo calayhi salaatu wasalaam waxaanu yidhi ilaahay kuma cidhiidhiino dumarka ka soo hadhayna waa badan yihiin bimacnaa haddii aad doorato adigu inaad furto dee waxba u noqon mayso oo dumar kaleba waad helaysaa laakiin macnaha fur oo cad ma ah nebiga inuu uga raaxeeyo hamigan iyo hamigan baanu uga jeedin arrinuu xaqiiqada laakiin ku sii ogaanayo oo arrinka u sii xoojinaya wanaagga uu ehelkiisa ka og yahay u sii xoojinayana waa u tilmaamo wuxu uhi was'al iljaariyata yacnii gabadhan markaa waxa weeye inantaa weydii yacni bariire ayuu u jeedaa bariirna waa caaisha oo u shaqayn jirta waa ka agdhoweyd addoon bay ahaan jirtay caaishaana xoraysay inkastoo culammada marka ay yidhaahdaan goorta la xoraynaya qisada ifkiga waa ka dambaysay marka haddii ay taasi sugnaato culamada qaar ay sheegayaanna waxaa lagu xambaarayaa inay markaa hore qudheeda ay markaa u imaan jirtay wakhtiyada markaa firaaqada oo ay markaa waxaweeye la joogi jirtay mararka qaarkood yacni markaa la joogi jirtay oo markii de waxaweeye mukaatabada ay la samaysteen ehelkeedu ay la qorteen heshiiskii mukaatabada xoolaha intaa leeg haddaad noo keento waad xoroobaysaa caayishay markiiba u sheegtay marka xidhiir hore inay lahaayeen baa laga qaadanaya dabeedna caaisha waa tii tidhi haddaan anigu waxaba mar wada bixiyo waxay doonayaan ay yidhaahdeen marka intaas waa inaad keentaa yacni marka waxa intaasoo sanana ku keentaa sannadii walba intaa bixisaa haddaan anigu markaa bixiyo walaaga marka waxa ma yeelanaya oo anigu marka waxa walaagii inaad marka waxa weeye eh, walaagii aan leeyahay ma noqonays walaaggu waxa weeye waa xaq cusuubo ah casabanimo ah oo ka dhaxaynaysa qofka wax xoreeyey iyo cidda xoreeyey qisadu waa qisa macruufa haddii taasi aynay sugnayn waxay noqonaysaa markay xoraysay dabadeed inay caaisho marka waxaan yani la joogi jirto u khidmayn jirtay yacni marka marar badan marka calaa kulli xaal xidhiir gaaray caaisho lahayd marka inay u aqoon badan tahay daraaddeed ayuu cali wuxuu yidhi inanta weydii ama gabadhan weydii ee khabarkeeda ka warayso caaisho bal hadda marka waxaweyn iyada wax ka weydii tasduqka run bay kaaga sheegaysaa haddaad weydiiso fa dacaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam bariira nebigu wuxuu u yeedhay calayhi salaatu wasalaam bariiru u yeedhay taladaa marka ayuu qaatay inuu markaa weydiiyo bariiro waraysto fa qaala wuxu uhi yaa bariiratu bariiraay hal ra'ayti fiiha shay an yariibuk ma ku aragtay caaisha shay an yariibuki shay ku shaki geliya ma ku aragtay inaba waxaad ku qoonsato ku shaki geliya caaisha ma ku aragtay fa qaalat bariiratu bariira waxay tihi laa maya weliba waxaa la soo naqliyaa inuu cali marka waxa weeye hadal marka ku yidhi marka bariira uu le oo marka xoogaa oo ku markaa waxaweyn yani leeyahay markaa run nebiga u sheeg oo ku canaananayo oo uu leeyahay marka waxaweyn waxaan run ahayn ha u sheegi fa qaalat bariiratu bariira waxay tidhi laa wax i geliya ma arag waan kaga shakiyo waladii bacaaka bilxaq waxaan ku dhaartay kii xaq kula soo diraye wax ishaki geliya kuma arag in ra'aytu minha amran akhmisuu calayha akara min annaha jaariyatun xadiisatu sinni tanaamu can ilcajiin in ra'aytu minha ay maa ra'aytu minha kama arag intu waa naafiyo oo bimacnaa maabay u dhacayso amran arrin kama arag arrinkaasoo akhmisuhu calayha aan ku ceebeeyo arrin aan ku ceebeeyo kuma arag akhmisuhu bimacnaa aciibuhu arrin aan ku ceebeeyo kuma arag iyada ku ceebeeyo caaisha oo aksara ka badan min annahaa jaariyatu inay tahay inan yar oo xadiisatu sinni da'deedu yar tahay tanaamu cani ilcajiini waxay ka seexanaysaa qooshka ayay ka seexanaysaa fa ya'ti daajinu waxaa imanaysa rida gurijoogtaa baa imanaysa ama neefka gurijoogga ah ayaa imanaya oo guryaha jooga fa ta'kuluhu markaasay qooshkii ka cunaysa yani intaa yare marka waxa laga yaabo inay marka waxa qooshkii oo kale yani waxa weyaan ay ka seexato oo meel marka waxa munaasib aan ahayn oo laga fiican yahay ay kaga seexato taasna da'yaraantu sababayso mooyaane wax kaleaan ku ceebeeyo intaa ka badan kuma arag yadana cudurdaarkeedii bay raacis waxay tidhi da'yaraanta ayaa ugu wacan waa jaariyatun xadiisatu sinni oo qofka weyni taxadirka uu samaynaayo dee qofka yari taxadirkaasoo kale ma samaynaayo caaishana markuu nebigu guursaday calayhi salaatu wasalaam dee da'deedu waa yarayn yacnii toddoba jir ama lix jir ayaa nebiga loogu meheriyey calayhi salaatu wasalaam caaisha iyadoo da'deedu toddoba jir ay tahay ama lix jir ay tahay wuxuuse la guri galay oo u dhistay caaisha iyadoo sagaal jir ah waxaa lagu xambaarayaa sagaal jir korran inay ahayd oo marka waxa weeye dumarka qaarkood baa sagaal jirka ku qaangaadha oo caadadana ku hela waxayna ku xidhan tahay sida koritaanka iyo siday u koraan ay u koraan bay ku xidhantahay marka xaaladdani waa mar loo arkaayey inay koran tahay oo markaa gabadh weyn ay tahay yacni markaa sidaas inay tahay oo markaa ay suurtoobi karto markaa nin in loo dhiso ay dhici karto caad ahaanna waa arrin la yaqaanay yacni markaa wey dee markuu nebigu ka dhintayna calayhi salaatu wasalaam siddeed iyo toban jir bay ahayd siddeed iyo toban jir ayay ahayd marka dee da'deedu waa yarayd wakhtigan qisada ifkigu dhacaysaana waxay noqonaysaa waxay ka horraysaa ghaswatulaxzaab way ka ghaswatu ghaswatulaxzaabna sannaddii shanaad bay dhacday marka da da'deedu waa yar tahay marka markii ay dhaliil eh, sheegtay yar oo aan weynayn dhaliishii waxay ku dartay inay cudurdaarka dhaliishaa keensatay inay jirto in annahaa jaariyatun xadiisatu sinni waxaa laga qaataa qofku hadduu marka waxaa weeye cid wanaagsan dhaliil ka sheego oo dhaliishaa cudurdaar uu leeyahay ama cid uu dhaliil ka sheego oo dhaliishaas cudurdaar keensaday uu jiro inuu cudurdaarkii raaciyo aanu dhaliisha keliya ku kaaftoomin faqaama rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalama min yowmih nebigu waa kacay calayhi salaatu wasalaam min yowmihi maalintiisaas wax ka mida ayuu kacay oo istaagay faistacdara wuxuu cudurdaar dalbay in looga cudurdaaro min cabdillaahi bni ubay ibni saluul yacnii yaa iga cudurdaaraya cabdullaahi bnu ubay ibni saluul hadal caynkaasuu yidhi isticdaarku wuxuu yahay yaa iga dhaahinaya ama yaa iiga marka waxa weeye iga qabanayo kale ama iga dhaahinaya yacni markaa cabdulaahi ibnu ubay ibnu saluul waxa uu igu sameeyey macnuu saasuu dhacay fa qaala rasuulu sala allahu alayh wasalam waxau uhi rasuulka ilaahay man yacdirunii min rajulin balaganii adaahu fii ahlii man yacdirunii yaa iiga cudurdaaraya yaa iga dhaahinaya ama man yansurunii macnuhu dhacayo yaa iiga gargaaraya oo iga qabanaya o iiga hiilinaya min rajulin nin ninkaasoo balaqanii uu isoo gaadhay adaahu dhibtiisu ay soo gaadhay fii ahlii ay fii sha'ni ahlii xaalka reerkayga yacnii dhibtiisu ay soo gaadho aniga itaabatay oo arrin ku saabsan marka waxa reerkaygii uu ugu dhibayo fa wallaahi allah baan ku dhaartaye maa calimtu calaa ahlii ilaa khayraa wa taskiya nebigu inuu yidhaahdo calayhi salaatu wasalaam waxaan khayr ahayn kuma ogi waxay noqonaysaa ammaan iyo ay noqonaysa siiqadaana waagaas waxaa loo isticmaali jiray taskiya loo isticmaali jiray wakhtigii nebiga sala allahu alay wasalam iyo saxaabadiisa waxay ahayd siiqo taskiya loo isticmaalay ah nebigu waa dhaartay fawallaahi allah baan ku dhaartay maa calimtu ma ogi calaa ahlihi ehelkayga kuma ogi bimacnaa reerkayga kuma ogi ilaa khayran khayr waxaan ahayn kuma ogi xumaanaan ka ogahay ma jirto waxaan la yaqaanaa dee in la istisxaabo sida marka caadadu tahay iyo sida lagu ogyahay haddaan khayr mooye wax kaleba lagu ogayn yacni waxa weeye ilaa wax cad oo khilaafsani ay sugnaadaan khayrkii baa lagu xambaaraya arrinkiisa alaslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaan qaacidadii istisxaabka ku dareegeysay waqad dakaruu rajulan maa calimtu calayhi ilaa khayra waxaynay sheegeen buu yidhi rajulan nin bay sheegeen ninkaasoo maa calimtu calayhi aanan ku ogeyn ilaa khayran khayr waxaan ahayn aanan ku ogeyn ninka ay arrinkan ku sheegeen ay yidhaahdeen caynkaasuu markaas sameeyeyna wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam khayr waxaan ahayn kuma ogi isagana waa taskiyey oo waa ammaanay wamaa kaana yadkhulu calaa ahlii ilaa macii mana ahaan jirin mid u soo gala calaa ahlii reerkayga mid u soo gala ma ahaan jirin ilaa macii xaalu aniga i weheliye mooye xaalad kale reerkayga uma soo geli jirin taasna waxay ku tusinaysaa yacni wanaaggiisa ayay markaa ku tusinaysaa yacnii innaba wax shakile isaguna ma laha ayaa macnuhu u dhacaya waxaa laga qaadanayaa dumarka ajaanibtaha ah inaan loo gelin iyadoo dee markaa ninkeedii lala socdo mooye ama cid maxaarimteeda ka mida lala socdo mooye aan loo gelin waana dee laynooga digay khalwada iyo ashyaada waa laynooga digay ama dee inuu soo qaaday oo markaa iyadoo cidilo laga guuray oo aan la ogayn markii laga guuraayey keligeed waa halkii ku arkay inuu soo qaaday waxay tahay taasi iyadu shay wanaagsan oo arrin daruura keensatay wey way arrin ikhtiyaari ku dhacay maaha arrin ikhtiyaari ku dhacay ma aha ee waa arrin daruuro ah marka daruuraduna waa xaaladde istisnaa'iya wey marka miduu ikhtiyaaran marka ula gaar noqday ma ahee mid daruura keensato cidlo uu ka soo qaaday wey waxaana weliba sheegaya sida uu markaa ninkaasi u dhowrsoonaa inaanu xataa markaysa waxaa la hadlin oo la sheekaysan aanu wax sheeka ala gelin xataa kelmad ma su'aalin markuu arkay uuna gartay waa istirjaacsaday innaa lilaahi wa inna ilayhi raajicuun yadii wax mukhaatabo uu la hadlayba ma jiro markay toostay jilbaabkeedii iyo maradeediibay isku xidhxidhay oo wejigiibay qarisay wejigii muuqanayay markii hore ila markii hore keligeed bay cid lama joogin wejigeedii ayay markaa qarisay dabeedna markaa tuliddii ayuu fadhiisiiyey addinkaa hore ayaanu markaa iskaga taagay si aanu markaa u kicin xataa kor ma odhan xaalka inay ka garato bes ayuu marka ugu tilmaamay soo kor ma odhan maxaa ku reebay ma odhan maxaa lagaaga tegay ma odhan maxaa sidan sababay ma odhan kelmad ma weydiin kelmad ya xataa xadiisku sheegi maayo inuu salaamay istirjaaca bes deedna daabaddu fadhiisiiyey addinka hor iskaga taagay waxay fahantay soo kor inay tahy way kortay waa ku hogaamiyey kelmad dambe uma dallicin dumarka inaan lala sheekaysan baa laga qaadanayaa dumarka ajaanibta ahoo waxaan daruura keensan aan lala gelin sidii marka isagaan ula hadlin ayuu ku keenay dabeedna marka waxa weeye ay ku yimaadeen sheekaysi iyo waraysi iyo kadaa iyo waxaas markaa midu la galay ma faqaama sacdun faqaala yaa rasuula allah sacd bnu mucaad baa kacay sayidu aws wuxuu idhi yaa rasuul allaahi rasuulka ilaahayow allah rasuulkiisiiyow ana wallaahi acdiruka min anaa ninkaa kaa dhaahinaya ama anaa ninkaa kaaga hiilinaya oo kaaga gargaaraya in kaana min alawsi darabnaa cunuqah hadduu aws ka mid yahay waa qolada markaas sacd ibnu mucaad uu yahay labada qabiile carabta ahaa ee madiine degganaa aws iyo khasraj baa la odhan jiro midna waxa markaa u mas-uul ahaayoo caaqil u ahaa waa awse aws eh. waxaa markaa mas-uul iyo caaqil u ahaa sacd ibnu mucaad khasrajna waxaa markaa caaqil u ahaa eh, sacd ibnu cubaada laba sacad baa u kala caaqil ahaa laakiin waa laba qabiiloo walaala ahaa xafiirtanno ka dhexayn jiray iyo dagaalo qadiima waagii hore oo ay aad isu leyn jirin markaa sayidkii aws intuu hadlay buu wuxuu yidhi hadduu yahay anaa kaa dhaahinaya ama anaa kaaga hiilinaye hadduu aws ka mid yahay isaga waxaweye markiiba waa dilaynaa maan laba cali isweydiin wa in kaana min ikhwaanina min alkhasraj hadduu yahay walaalaha walaalahayaga ka mid yahay min alkhasraji qolada kale khasraj ah hadduu ka mid yahayna amartanaa waadna amraysaa fa facalnaa fiihi amrak amarkaagaannu ku fulinaynaa ya yacani iskama dilayno laakiin haddaadna amarto inaannu dillo waannu dilaynaa qolada hore ma odhan waxa waadna amraysaaba laakiin in taxafuda wuxuu yaro sameeyey inuu yidhi waadna amraysaa amarkaagaannu ku dilaynaa waxaan la ogsoon yahay amru rasuul inuu yahay yani marka waxa weye fowqa aljamiic dadkao dhan inuu ka wada koreeyo wuxuu amray in la ateecaano inay waajibta fa qaama sacd bnu cubaada waxa kacay sacd ibnu cubaada oo qolada khasraj caaqilka u ahaabaa kacay wa huwa sayid alkhasraj waa ninkii khasraj odayga u ahaa iyo mas-uulka wa kaana qabla dalika rajulan saalixan waxay tidhi caaisha wa kaana wuxuu ahaan jiray qabla daalika yacnii arrinkaa ka hor maalintaa ka hor rajulan saalixan nin wanaagsan buu ahaa nin wanaagsan ayuu ahaa diin ahaan oo diintiisu wanaagsan tahay walaakin ixtamalathu alxamiyatu ha yeeshee maalintaa waxa qaaday yacni xamiyad iyo marka waxa qabyaalad baa qaaday yacnii qiiradii qabyaaladnimo ayaa qaaday marka waa istidraak nusqadii daaru minhaaj halkan waa laga fiican yahay daaru minhaaj waxaa ku dhacday wa kaana ixtamalathu alxamiyatu baa ku dhacday laakiin sida nusakha kale ku sugan baa fiican xadiiskuna macruuf ku ahaa mayna istidraag tahay walaakiin ha yeeshee ixtamalatu waxa qaaday maalintaas alxamiyatu qiiradii yacni qabyaaladda ayaa qaaday waxaanu garanayey ninku inuu qoladiisa yahay wuxuu arkay khasraj inuu yahay ogaalku og yahay inuu hadalkan u yidhi fa qaala wuxuu idhi sacd bnu cubaada kadabta been baad sheegtay lacamrullaahi laa taqtuluhu walaa taqdiru calaa qatli allah noloshiisaan ku dhaartaye laa taqtuluhu ma dilaysid walaa taqdiru calaa daalik inaad dishana ma awoodid waad iska tidhi inaad dishana ma karaysid fa qaama usayd bnu xudayr waxaa kacay usayd oo ina xudayr ah oo isaguna marka waxa sacd ibnu mucaad saxaabigii hore kacay yacni qoyskiisa ah fa qaala wuxuu idhi kadabta been baad sheegtay lacamrullaahi allah noloshiisaan ku dhaartaye wallaahi lanaqtulannah allah baan ku dhaartaye dilne oo dilne oo waa dilaynaa fa innaka munaafiqun tujaadilu can ilmunaafiqiin waayo waxaad tahay munaafiq munaafiqiintan u doodaya munaafiq baa tahay munaafiqaasoo munaafiqiinta daafacayo u doodaya ayaa tahay fa saara alxayaani alaws waalkhasraj xamaasadii baa cirka isku shareertay labadii qabiilba waa kaceen alaws waalkhasraj yacnii aws iyo khasraj baa kacay waa la sii caddeeyey waa badelu mufasal min mujmal xataa hammuu ilaahay ku hammiyeen inay isdilaan ay ku sigteen wa rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam cala almimbar iyada oo rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam mimbarka korkiisa uu ku sugayey fa nazala waa soo degey fa khafadahum waa markaa dejiyey yacni marka waxaa weeye in arrinkii la dejiyo oo markaa waxaa weeye loo kaadiyo oo markaa waxa weeye yani marka ayuu amray kaadiya aamusa kada xataa sakatuu ilaa ay aamuseen wasakata sakata nebiguna uu aamusay calayhi salaatu wasalaam saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam culammada ahlu sunnati waljamaca waxay qabaan inay dhammaantood yihiin cuduul ayay qabaan maaha macnaheedu inuu mid waliba macsuum yahay oo aan dembi ka dhici karin ee macsuumiin ma aho afraaddooda dembiyadu waa ka dhici karaan waa dembaabi karaanoo xataa kabaa'ir bay ku dhici karaan dembi kabiiro ah fardi saxaabada ka midi oo afraad saxaabada ka mid oo tiro yar waa tii dhacday inay markaas zinaysteen zinadiina ay ka toobad keeneen oo xadkii laga jaray waa tii ay dhacday saxaabada qaarkood inay eh, waxadeen oo gabadh markaa waxa weeye saxaabiyada ayaa waxadday nebiguna sala allahu aleyh wasalam uu gacanteeda gooyey oo sariqaa loo jaray waalxuduudu kafaaraatun liahliha xuduudduna kafaaraad bay u tahay ehelkeeda marka waxa uu yidhaahdaa shaykhulislaam ibnu taymiya cid saxaabada ka midi eh, haddii ay dembowdo dembi ku dhacdo dembigaa kuma sugnaadaane waa ka toobad keenaan markay ka toobad keenaanna towbadda waxay ku gaadhaan darajo iyo kamaal markii hore aynay gaadhsiisnayn haatay culammadu yidhaahdaan alcibratu bikamaali nihaaya laa binaqsi albidaaya tixgelinta waxa leh dhammaadka dhammaystirankiisa ayaa tixgelinta leh ee bilowga hore nuqsaantiisu tixgelinta ma leh oo isaga la eegi maayo nihaayada uu ruuxu ku dhammaaday mar hadday tahay kamaal iyo wanaag ay tahay yacni cibradu kamaalkaas ayuu ku jiraa marka ma aha inuu markaa dembigii ku sugnaaday waa ka toobad keenay yacni salaaxiisu kamaalkiisiibu ku soo noqday markii horena wuxuu ahaa nin saxaabiga ahoo faadil ah oo qoladii nuqabadii ka mid ah yacni baycada la gashay nebiga sala allahu aleyh wasalam ee maka ugu tagtay ee la soo baayactantay tidhina madiine noogu kaale annaga ku daafacayn yani saxaabadaasoo ka mid ahaa marka nebiga calayhi salaatu wasalaam waa daafacayey waa u hiilinayey yani waxaanu markaa yani ahaa yani markaa nin wanaagsan buu ahaa oo fadli leh nebiguna calayhi salaatu wasalaam wakhtiyada qaarkood waa u duceeyey oo waata marka ay soo aroortay in waxaweye nabigu sala allahu aleyh wasalam uu yidhi allaahuma ajcal salawaatika wa raxmatika cala aali sacdi bni cubaadah ilaahow marka waxa raxmadahaaga iyo ammaantaada waxaad ka yeeshaa sacdi bni cubaadah yacni marka ka yeel ama isaga iyo marka reerkiisa ka yeel la yidhaahdo ama la yidhaahdo aalka waxaa loo jeedaa bimacnaa nafsi yacni laftiisaba laga tilmaamay marka ducadaa nebigu u duceeyeyna calayhi salaatu wasalaam waa jirtaa marka fadligu saasuu u jiray munaafiqnimana markaysaga kuma jirin hadalka uu sayd ibnu xudayr uu yidhi fa innaka munaafiqun tujaadilu can ilmunaafiqiin waa hadal markaa uu keenay naqdi uu hadalkaas naqdinayo difaaca uu markaa daafacay oo mudaafacada markaysaga munaafiq la daafacayo ayaa waxay noqonaysaa khasla yani nifaaqiya yacni camal camalladii munaafiqiinta ficiladoodii oo kale ka mida ayuu noqonayaa uma ujeedinna markaa nifaaq ictiqaadiyo uu gaalaysiinayo ka tilmaami maayo waayo nifaaqu wuxuu u qaybsamaa nifaaq camali iyo nifaaq ictiqaadi ayuu u qaybsamaa marka haayatu fi lamri yani waxa markaa lagu xambaaraya waxay noqonaysaa haayatu amrihi in lagu xambaaro inuu ka tilmaamayo nifaaq camaliah inuu ka tilmaamayo oo difaaca munaafiq la daafacayo munaafiqiin la daafacayo inay tahay khasla nifaaqiya inay saas yadaa tahay calaa kulli xaal markiina waxaa sababay yacni xamiyada markaa qaadday ayaa sababtay taas ayaa markaa sababtay bacdibaa waxay yidhaahdeen xamiyada waxaa loo jeedaa inuu markaa waxaweeye difaacu nebiga daafacayo inay xamiyada u qaaday uu leeyahay adigu markaysaa markaa waxaan yacni keligaa markaa arrinkaas samayn maysid adigu markaa keligaa samayn maysid oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ma daafacay sidee annaga ayaa daafacayna si waxaweeye aan loogu qaadan adigu keligaa inaad tahay ka daafacaya marka inaad tahay ee hadduu markaa xagga khasraj yahay yacni marka annagaa dilayna inuu sidaa u jeedo baa bacdii doona inay ku xambaaraan laakiin cala kulli xaal ixtimaalka noocaasa waxaa ku sugan bucdi xoogaa fogaanshaha ku jira oo siyaaqa marka la eego yacni mid waafaqaya maha yacnii adigu ma dilaysa annagaa dilayna oo midaan kula sugaynaba ma aha inuu muraadku sidaa yahay cibaarada marka waxawe kama muuqato oo miday marka ka daahir tahay saas yadii ma aha wuxuu u jeeday yacni waxa weeye sida kale ayuu marka u jeeday calaa kulli xaal waxay ahayd arrin markaa yacni markaa qalada oo ka dhacay markii dambena uu ka toobad keeno wanaagsanaaday ayuu marka ahaa wuxuu marka xadiisku sheegayaa xata hammuu yani ilaa ay ku hamiyeen inay islaayaan riwaayaadka qaarkoodna waaba ku timi xataa hammuu an yaqtatiluu ilaa ay markaa ku hamiyeen oo ku sigteen inay isdilaanba ay ku sigteen nebigu markaana waxa u galay inuu islaaxiyo oo kala hagaajiyo oo marka waxa kala dejiyo oo marka wa rasul lahi sala allah alay slm cala almimbar fanazla fakhafadahum xata sakatuu wa markaasuu nebigu kala dejiyey waxaa laga qaadanaya islaaxa in lagu dadaalo oo haddii marka waxa weeye fitno laga baqo in marka lagu dadaalo islaaxa marka lagu dadaalo tiisiiba nebigu waxa weeye iyo arrinkii uu lahaa yaa iga cudurdaarayaba waa iska dhaafay wuxuu ku mashquulay sidii marka waxaweye balyaga dhibtooda uu kala daafici lahaa waayo dar'u lmafaasidi muqadamun cala jalbi almasaalix mafaasidda in la daafaca waxay ka horraysaa masaalix in la soo jiito ayay ka horraysaa marka waxay noqotay inuu islaaxi markaa uu sameeyo oo iyagii uun kala dejiyo kala aamusiiyo si aan markaa fitna aynay uga iman oo wax ka weyni meesha marka aynay uga dhicin wa bakaytu yowmii laa yarqa'u lii damc caaisha waxay tidhi wa bakaytu waxaan ooyey yowmii maalintaydan ooyey maalintaasoo dhan waa ooyey laa yarqa'u lii damcun xaalaan markaa ilmo iga go'aynin oo ilmadu intaa ay iga soconayso ilmadeedu maalinta aynay qallalayn laa yarqa'u bimacnaa laa yaskunu aynay xasilayn oo iga go'ayn ilmu walaa aktaxilu binawm hurdana aanan ku indho kuulanayn bimacnaa mar qura aanan laba indhood isu keenayn fa asbaxa cindii abawaaya waxaa markaa ahaaday agtayda aabbahay iyo hooyaday ayaa ila joogay waqad bakaytu leylatii wa yowman yada oo aan ooyey leylatii habeenkaygii wa yowman iyo maalin aan ooyey nusakhu halkaa waa iskhilaafsan yihiin waqad bakaytu leylatayni wa yowman waxaan ooyey laba habeen iyo maalin baan ooyey nusakha qaarna waxay qorayaan leylatii wa yowman habeenkayga iyo maalin baan ooyey marka inay labada habeen tahay oo asbaxana laga tilmaamaayo inuu markaa waxa weeye waa berigii dambe ama ahaansho laga tilmaamayo ku wada dhacaysa habeenka habeenada iyo iyo maalintaba lagu fasiro xataa adunnu ana albuka'a faaliqun kabidii ilaa aan maleeyey in markaa oohintu faaliqun ay markaa waxa weeye ay dillaacinayso kabidii oo ay kala dhambalayso beerkaygaba ay kala jeexayso ilaa aan u maleeyey qaalat waxay tidhi fa baynamaa humaa jaalisaani cindii wa ana abkii wakhti gudihiisoo aabbaha iyo hooyaday ay agtayda fadhiyaan wa ana abkii walxaal ana anigu abkii aan ooyaayo bay agtayda fadhiyeen id ista'danat waxaaba idan dalabtay haddii id markaa ay daba dhacdo bayna ama baynamaa ay daba dhacdo waxay noqotaa fujaa'iyay noqotaa siday ahlucilmigu marka ay tilmaamaan caadatan waxaa la yaqaana idaada inay noqoto fujaa'iyadu laakiin iddu id wakhtiyada qaarkood bay fujaa'iye noqotaa markaasina waxay ku gaartay bayna ama baynamaa inay daba dhacdo id istaadanat waaba yadii oo idan dalabtay oo inay noo soo gasho ay weydiisatay imra'atun gabadh min alansaari ansaarta ka mida fa adintu lahaa waa u idmay inay soo gasho fa jalasat way fadhiisatay tabkii macii xaalay la jirkayga ila ooyeyso ayay fadhiisatay markay aragtay caaisha oo ooyeysa iyaduna waa la ooyday fa baynamaa naxnu kadalik iyada oo aanu markaas sidaas nahay xaaladda qaar ku sugan id dakhala waaba iyadii uu soo galay rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam rasuulki ilaahay uu soo galay fajalasa waa fadhiistay walam yajlis cindii ma fadhiisan agtayda min yowma qiila lii maa qiila qablaha laga soo bilaabo min yowma qiila maalintii la yidhi in mabni laga dhigo oo yowma la yidhaahdo yowmi aan la odhan baa labada weji ka fiicani marka u yahay wakhtir bina matluwi ficlin buniya laga soo bilaabo min yowma qiila maalintii la yidhi lii aniga laygu yidhi shacnigayga laga yidhi ama aniga aawaday la yidhi maa qiila kii la yidhi qablaha maalintaa horteed ma fadhiisan agteeda yacnii ka soo bilow wakhtigii markaa waxaa weye warkan masabitka alla sheegay ilaa maalintaa laga soo gaadhayo waa maalintii ugu horraysay agtayda uu soo fadhiisto nebigu calayhi salaatu wasalaam inta hore intuu soo gala ayuu waraysan jiray dabeedna markaa waxa weeye waa tegi jiray waqad makasa shahran laa yuuxaa ilayhi fii sha'nii bishay nebiguna waa sugnaaday calayhi salaatu wasalaam makafa iyo makufa labadaba waa loo dabdiyaa waana laba luqo qur'aankana waa la akhriyay labadaba famakasa hayra baciid iyo famakuha shahran mudabbira ayuu sugnaa nebigu calayhi salaatu wasalaam laa yuuxaa ilayhi fii sha'nii bishay xaalaan loo waxyoonayn nabiga calayhi salaatu wasalaam wax arrinkayga ku saabsan waxba aan looga waxyoono waxba loogu sheegin qaalat waxay tidhi fatashahhada waa ashahaatay bimacnaa istiftaax ayuu sameeyey oo khudbad furfuranayo marka waxaa laga tilmaamaya min baabi itlaaqi iljuz'i weeye wa iraadati alkulli oo yacni khudbad inuu furfuranayaa laga tilmaamaya shahaadaduna ku jirto shahaadataanku ku jiraan uma qaala dabeedna wuxuu yihi yaa caaishatu caaishaay fa innahu balaganii canki kada wa kada waxaa iga soo kaa gaadhay oo layga kaa sheegay arrinka caynkaa iyo caynkaas ayaa layga kaa sheegay fa in kunti barii'atan haddaad tahay mid beri ah oo waxa aan shaqo kulahayn haddaad tahay fa sayubari'uki allah baa ku beri yeelaya oo kaa beri yeelaya wa in kunti almamti bidembin haddaad tahay almamti bidembin mid dembi ku dhacday haddaad tahay faastakfir illaah allah dembi dhaaf weydiiso wa tuubii ilayh xagga allahna u toobadkeen fa ina alcabda ida actarafa bidenbihi suma taaba taaba allahu calayh waayo addoonku ida actarafa hadduu qirto bidenbihi dembigiisa qirto uma taaba intaa dabadeedna uu toobad keeno taaba allaahu calayh allah waa ka toobad aqbalayaa allah waa ka toobad aqbalaya falamaa qadaa rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama maqaalata markuu gutay oo ka faaruqay nebigu calayhi asalaatu wasalaam hadalkiisii ka faaruqay oo dhammeeyey qalasa damcii qalasa waa kor noqdoo waa go'ay damcii ilmadaydii baa go'day markii hore ilmadu ma go'ayn mar walba tiriniqdaasii hays mar walba waa ka qoyanay markaasaa ilmadu iga gooday xataa ma uxisu minhu qatra ilaa aanan dareemaynin dhibic marka ilma a aanan dareemayn wa qultu waxaan ihi liabii aabbahay waxaan ku idhi waa abubakare ajib cannii rasuul allaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay iga jawaab oo u jawaab celi qaala wuxuu yidhi bakar wallaahi allah baan ku dhaartay maa adri ma garanaayo maa aquulu lirasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam waxaan ku idhaahdo rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam garan maayo shay aan nebiga ugu jawaabo ku idhaahdo allah baan ku dhaartay garan maayo yani wuxuu leeyahy xaqiiqada yaqiin uma ogi ha u badiyo inantiisu inay beri tahay waxaana aynay qabin laakiin maadaama yaqiin hubaaloo boqolkiiba boqola arrinka aanu ku ogayn inuu iska daafaco yidhaahdo waxa waxaasi marka waxa ma jiraan caynka caynka oo uu markaa nafyi cad la yimaado dee munaasib uma noqon mm. faqultu waxaan idhi bay tidhi waxaan idhi liummii hooyaday waxaan ku idhi ajiibii cannii iga jawaab xaggayga rasuul allahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay iga jawaabo u jawaab celi fii qaala hadalkuu yidhi uga jawaab qaalat waxay tidhi hooyadayna wallaahi allah baan ku dhaartay maa adri ma garanaayo maa aquulu lirasuuli illahi sala allahu alayh wasalam waxaan ku idhahda rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam garan maayo qaalat waxay tidhi caaisha wa ana aniguna jaariyatun inan yar baan ahoo xadiisatu sinni da'deedu yar tahay marka waxay jirtaa toban iyo wax yar ayay jirtaa toban iyo wax yar bay jirtaa laa aqra'u kaiira min alqur'aan waa khabar labaad laa aqra'u ma akhriyo kaiiran in fara badanoo min alqur'aani qur'aanka ka mida bimacnaa qur'aan badan ma aqaan fa qultu waxaan idhi innii anigu wallaahi allah baan ku dhaartay laqad calimtu waan garanayaa annakum samictum inaad maqasheen maa yataxaddasu bihi annaas dadku waxay ku sheekaysanayaan oo ku warramayaan inaad maqasheen oo dhegaysateen waa garanaya wawaqara uu ku sugnaaday waxaasi fii anfusikum nafihiinna uu ku sugnaadayna oo wax naftiinna galay oo ku sugnaaday uu noqdayna waa garanaya wa saddaqtum bihi aad rumaysateenna taana waa garanaya walain qultu lakum haddaan idinku idhaahdo way la wada hadlaysaa rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo aabbaheed iyo hooyadeed intaba waa la wada hadlaysa saas aawadeed bay u jamcisa walain qultu lakum haddaan idinku idhaahdo innii anigu barii'atun beri baan ahay wallaahu yaclamu allah baa og innii anigu alla barii'atu inaan beri ahay laa tusaddiquunii bidalik igama rumaysanaysaan arrinkaas oo run uma qaadanaysaan walain ictaraftu ay wallaahi wawallaahi allah baan ku dhaartay lain ictaraftu lakum haddaan idiin qirto biamrin arrin aan idiin qirto wallaahu yaclamu annii barii'a allahna waa og yahay annii bari'atun anigu inaan beri ahay waa og yahaye latusadiqunnii waa i rumaysanaysaanoo waa i rumaysanaysaano waa i rumaysanaysaan wallaahi allah baan ku dhaartaye maa ajidu ma helayo lii aniga iyo walakum idinka masalan wax tusaalea idiin heli maayo tusaale markaa waxa weeye labadeennaba tusaale u ah idiin heli maayo ila abaa yuusuf nebi yuusuf aabbihii oo yacquub ah mooyaane cid kale idinku tusaaleeyo ma garanayo id qaala goortuu yidhi yacquub uu yidhi fa sabrun jamiil ay amrii amarkaygu sabrun jamiil waa sabri wanaagsan wey aan wax cabashi ku jirin makhluuq loo cabanaya ayna ku jirin sabirka wanaagsani waa sabirka aan argagax wehelin cabasho makhluuq loo cabanayaana aynay wehelin wallaahu almustacaanu calaa maa tasifuun wallaahu allah baa almustacaanu la kaalmaysanayaa oo cawn iyo kaalmo la weydiisanaya calaa maa tasifuuna waxaa sheegaysaan ama aad sifaynaysaanna allaah baa loo kaalmo weydiisanaya inuu allah noo kaalmeeyo oo waxaa nooga kaalmeeyo uma taxawaltu calaa firaashii intaa dabeed waa gaddoomay tidhi calaa firaashii firaashkaygii baan u gaddoomay wa ana arjuu anoo rajaynaya an yubarri'anii allaahu inuu ilaahay beri yeelo anoo rajaynaya ayaan marka waxaweye soo jeesigii aan soo jeestay waan markaa waxa ka noqday xaggii kalean isaga sii jeestay waxaana rajaynaya inuu allah i beri yeelo walaakiin ha yeeshee wallaahi allah baan ku dhaartee maa danantu uma malaynayn an yanzila fii sha'nii waxyun inuu ku soo dego aniga arrinkayga waxyi inuu ku soo dego uma malaynaynin isma lahayn qur'aan baa lagugu soo dejin doonaa shacnigaaga arrinkaaga wax ku saabsan baa qur'aan lagu soo rogi doonaa isma lahayn wala ana axqaru wala ana anigu axqaru fii nafsii naftayda waa kala xaqirnaa min an yutakallama bilqur'aani fii amrii in lagaga hadlo qur'aanka in lagaga hadlo arrinkayga wax ku saabsan walaakinnii kuntu arjuu ha yeeshee waxaan ahaan jiray bay tidhi arjuu mid rajaynaysa oo filanaysa an yaraa rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam fi nnawmi ru'yaa in rasuulku sala allahu alayh wasalam hurdada uu ku arko manaam uu ku arko riyo uu ku arko riyadaasoo yubari'uni illaahu allah igu beri yeelayo sidaasaan markaa rajaynayey waxaan islahaa nebigaa riyoon doona oo marka waxa riyada nebiyaduna waa xaq dee marka waxa weeye deedna markuu riyoodo ayuu wuxuu ku riyoon doonaa arrin beriyeelkaaga ku saabsan taasaan filanayey fa wallaahi allah baan ku dhaartay maa raama rasuululahi sala allahu aleyh wasalama kama tegin oo kama faaruqin rasuulka ilaahay majlisahu meeshii uu fadhiiyey kama kicin oo kama tegin walaa kharaja axadun qofna ma bixin min ahli ilbeyti dadkii guriga joogay ka midii qof baxayna ma jiro xataa unzila calayh ilaa nebiga lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam waxyigii fa akhadahu waxaa qabtay maa kaana ya'khuduhu wixii qaban jiray oo min alburaxaa'i yacni marka waxa weeye kurba iyo dhibaato ah marka waxyiguu ku soo degayo culays iyo kur buu dareemi jiray marka buraxaa waxay yidhahen culammadu waa shiddat lkarbi waa dhibaatada daran dhibaatadii darnayd ee wakhtigan qaban jirtoo kale ayaa markaa qabatay xataa inahu layataxadaru minhu ilaa uu ka soo daadanayey mislu jumaani sida luulka yaryaroo kale wax la mida oo min alcaraqi dhidid ah oo dhidid ah fii yowmin shaatin maalin qabow iyadoo maalintu qabowdahay ayaa haddana marka loo waxyoonayo nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni markaa shiddada uu dareemaya daraaddeed waxaa ka soo boodi jiray dhidid buurbuuran dhidid buurbuuranoo luulka yaryar la mida ayaa ka soo daadan jiray wejigiis marba isagoo nebigu sala allahu alay slm hashiisa saaran ayaa waxyuu ku soo degey hashii waa hayn kari weydii way fadhiisatay waxaa kaloo dhacday in saxaabada qaarkood iyadoo addinka nebiga wax ka midi saaran yahay eh, inuu markaa waxyigu ku soo degay wuxuu yidhi wuxuu ku sigtay yani ciddaasi waxay tidhi wuxuu ku sigtay addinkaygu inuu burburo culayska marka waxa weeye aan dareemoo kale falamaa suriya can rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam marka rasuulka ilaahay laga fayday yacni markaa culayskaa lagu daboolay wa huwa yadxak yacnii isaga oo nebigu calayhi salaatu wasalaam qoslaya oo dhoolla caddaynaya loo jeeda fa kaana awala kalimatin takallama biha an qaal wuxuu ahaa bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen fa'da iyo waawgu waxaa dhacda inay markaa noqdaan masiida inay noqdaan marka jawaabu lamma yani kaana marka ay noqoto ala haada cala haada waana sida waxa weeye akhfashu lkabiir u maray inay masiido noqon karto mawaadic qur'aanka ka midana bacdi baa ku tawjiihiyo saasoo kale yani marka u fasiray inay markaa fa'du ama waawgu inuu ziyaado yahay oo marka lamaada jawaabteedii u noqonay fa kaana awala kalimatin wuxuu ahaaday kelmaddii ugu horraysee takallama bihaa nebigu ku hadlay calayhi asalaatu wassalaam an qaala lii inuu igu yidhi yaa caaishatu caaishaay ixmad illaah allahma hadi faqad bara'ak illaahu allah waa ku beri yeelay xaqiiqe e allah baa ku beri yeelay oo bara'adaada caddeey fa qaalat lii ummii waxay igu tidhi hooyaday caaisha odhanaysaa quumii ilaa rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalama u kac inta rasuulka ilaahay ka ahaatay calayhi asalaatu wasalaam fa qultu laa waxaan tii waxay tidhi maya wallaahi allah baan ku dhaartee laa aquumu ilayhi u kici maayo walaa axmadu ila allaha aladii anzala bara'atii walaa axmadu ila allah riwaayaadka qaarkood baa anzala bara'atii ay la socota walaa axmadu mana mahadinayo allah cidaan ahayn faanzala allahu caza wajal allah wuxuu soo dejiyey caza ilaahay isagaa haaliba wajalla isagaa weyne ina aladiina jaauu bilifki cusbat minkum laa taxsabuuhu sharan lakum bal huwa khayrun lakum toban aayadood isku xiga oo halkaa ka bilaabmaya ayuu allah soo dejiyey falamaa anzala allahu caza wajalla hada fii baraa'atii markuu allah soo dejiyey haadaa kan uu soo dejiyey waxyigan ama qur'aankan fii baraa'ati shaniga markaa waxaa beri noqoshadayda aan berida ahay shaniga ku saabsan uu ku soo dejiyey oo fii baraa'ati ay fii shani baraa'ati ama fiida la yidhahdo sababiye weeyo fii baraa'ati beri noqoshadaan berida ahay daraaddeed uu soo dejiyey dakhalat imra'atun innaara fii hira qaala abuu bakrin isidiiqu wuxuu yidhi abubakar abuu bakar wuxuu yidhi asidiiqu oo runsheegidda badnaa waxaa fiican marka kaiiru sidqi in lagu fasiro kaiiru tasdiiq bacdi ku fasirayna waa jiraan laakiin waxaa sidiiqa markaa in runsheegid badan inuu runsheegid badan yahay in lagu fasiraa inay fiican tahay waxaa ku tusinaya xadiiskii saxiixaynka walaa yazaalu rajulu yasdiqu wayataxara sidqa xataa yuktaba cinda allaahi sidiiqa yacni shakhsigu inuu markaa run sheego runtana aad ugu dadaalo ka zuuli maayo ilaa allah agtiisa lagu qoro inuu yahay sidiiq radia allaahu canhu wa kaana yunfiqu waxaanu ahaa walxaal qad kaana yunfiqu calaa mistax ibni uthaatha wuxuu ahaan jiray abubakar mid waxawe masruufa calaa mistax ibni uthaatha mistaxo ina uthaatha ah waa masruufi jiray abubakar wuxuu u masruufi jiray liqaraabatihi minhu qaraabadiisa uu qaraabada la ahaa aawadeed buu masruufaayey abubakar iyo mistax waxay ahaayeen qaraabay ahaayeen qaraabo ayay ahaayeen qaraabadaasina waxay ahayd in waxaweeye mistax hooyadii iyo abubakar baa waxay ahaayeen habarwadaag bay ahaayeen qaraabada adigu markaa bacdi badan baa qalday oo ka dhigay marka waxa weeye inay umu mistax habaryar u ahayd ama wax la mida ah. sida ay u tawjiihinayaan markayse markaa yani marka waxaa ku dhacay khata'yo badan oo mashaayikh badani ay qaldeen ama shuruuxda axaadiista ha ahaato ama siyarkaba ha ahaatee laakiin inaynay markaa habaryar u ahayn habarwadaaga ay ahaayeen abubakar baa saxdu tahay waayo ummu mistax waxaa la odhan jiray salma bintu abi ruhmi bni mualib ibni cabdimanaaf mualibiyay ahayd reer mualib bay ahayd mualib iyo haashimna waa walaalo waana isku cindanaayeen labada qolo yacni marka may kala faaruqeen jaahiliya islaamtoodna waa kii xadiisku sheegaayey marka waa qoladii imaamu shaafici uu ahaa ayay ahayd waa salma bintu abi ruhmi bni lmualib ibni cabdi manaaf manaafiyay ahayd hooyadeedna waxay ahayd taymiyay ahayd abubakar bay isu dhowaayeen abubakar marka waxaweyn wuxuu eh, dee yani waxa casabadiisa iyo reabtigiiba bani bay ahaayeen marka umu mistax waxaa la odhan jiray hooyadeed waxaa la odhan jiray rayta bintu sakhri bni caamir attaymiya waa rayta oo ina sakhri ah sakhrina ina caamir yahay banu taym baana ka mid taym ibni mura waa shilibkii uu ahaa abubakar oo quraysh ka ahaa abubakar hooyadiina waxay ahayd ummulkhayro salma bintu sakhrin baa la odhan jiray marka laba walaala abaa kala dhalay ummu mistax iyo abubakar sidaa inay tahayna riwaayo xadiis bay ku timi bukhaariga ku suganba marka maadaama ummu mistax mistax hooyadii iyo abubakar ay ahaayeen habrawadaag oo laba walaali kala dhaleen laba dumaroo walaali ay kala dhaleen qaraabanimadaasuu ku xidhiidhin jiray ninkana wuxuu ahaa nin muhaajir ah oo soo hijrooday oo marka waxa weeye bederna ka qayb galo bedri ah saynu qisadaba ka soo aragnay waatii caaisha markay daafacaysay lahayd atasubbiina yacni rajulan shahida badra mar labaadkana wuxuu ahaa yani faqiir buu ahaa aan xoole haysan abubakarna dee waa ladnaayoo hani buu ahaa saas aawadeed waa masruufi jiray marka arrinkii markuu caddaaday inay caaisha beri tahay ayaa abubakar wuxuu ku dhaartay inuu markaa waxaweye masruufkii ka jaray sababtu waxay tahay bimacnaa arrinkan buu xoogaa ka qayb qaatay oo dadkii markaa waxa ku kadsoomo ka mid ahaa mistax maadaamay sidaas tahay qaraabanimada iyo ixsaankaba marka laga eego hadduu marka waxa weeye labadiiba u xeerin waayey oo bimacnaa qaradka uu ku dhacay taasuu marka waxaweye u yidhi wax dambe siin maayo abubakar wuxuu yidhi wallaahi laa unfiqu calaa mistaxin shayan abadan bacdama qaala lii licaaisha allah baan ku dhaartaye ma masruufaayo ma siinaayo mistax oo kuma bixinaayo shaynaba weligay bacdamaa qaala licaaisha markuu caaisha arrinkaa ka yidhi dabadeed faanzala allahu caza wajal markaasuu allah wuxuu soo dejiyey walaa ya'tali ululfadli minkum wasacati an yu'tuu ulilqurba yacnii yaynay markaa ka dhaarannin kuwa fadliga u saaxiibka ah iyo wasacati haninimada u saaxiibka ahi an yu'tuu ulilqurbaa inay siiyaan kuwa qaraabada u saaxiibka ah kuwa qaraabada u saaxiibka ah ee hijrada iyo jihaadka la yimi inay wax siiyaan iyo inay ka dhaaran ilaa qowlihi ghafuurun raxiim waxaana ku jirtay alaa tuxibuuna an yakfira allaahu lakum miyaydaan jeclayn inuu allah idiin dembi dhaafo markaa dembowdaan allah dembigiinna inuu dhaafo miyaydaan jeclayn faqaala abuu bakrin markaase abubakar wuxuu ihi bala haa waan jeclaha inuu allah ii dembi dhaafo waa jecla wallaahi allah baan ku dhaartaye innii anigu la uxibu waxaan jeclay an yakfir allahu lii inuu allah ii dembi dhaafo waa jeclahay farajaca waa soo celiyey ilaa mistaxin mistax intii ka ahaatay wuxuu ku soo celiyey waa rajacadii mutacadiga ahayde alladii kii buu soo celiyey rajaca mar waxay noqotaa laazim rajaca wuu noqdaa la yidhaahdaa waa laazimo mafcuul ma qaadato marna rajaca waa celiyey baa layidhaha fa rajacaka allaahu falaa tarjicuuhunna ila alkufaar gaaladii ha ku celinina farajaca waa celiyey ilaa mistaxin mistax intii ka ahaatay wuxuu u celiyey alladii kiibuu u soo celiyey kaana yujri calayhi uu korkiisa markaa ku dareerin jiray bimacnaa waxaa loo jeedaa wixii uu siin jiray ee markaa masruuf ahaa yani dib buu ugu soo celiyey halkiibuu markaa uga sii bilaabay waa siduu makfirada ilaahay waxa u sababaya ugu dadaalayey ayay ku tusinaysa wa kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam yas'alu zaynaba binta jaxshin wuxuu ahaan jiray rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam yas'alu mid weydiiye ayuu ahaan jiray zaynaba binta jaxshin zaynab oo ina jaxshi ah can amrii xagga arrinkayga waxbuu ka weydiin jiray fa qaala markaasuu wuxu uhi yaa zaynabu maa calimti maa ra'ayti zaynabey maa calimti maxaad ogaatay maa ra'ayti maxaad aragtay fa qaalat waxay tidhi yaa rasuula allaahi allah rasuulkiisiiow axmii samcii wa basarii waan ilaalinayaa waa dhowrayaa oo waa xafidayaa samcii maqalkayga wa basarii araggayga wallaahi maa calimtu calayha ilaa khayra allah baan ku dhaartaye kama ogi waxaan khayr ahayn wanaag waxaan ahayn kama ogi qaalat waxay tidhi caaisha odhanaysa wahiya alatii kaanat tusaamiini min aswaaji nabiy sala allahu aleyh wasalam waxaynay ahaan jirtay allatii tii tusaamiini yacni markaa ila beratami jirtay oo waxa weeye min aswaaji nabiy sala allahu alay wasalam zawjaadka nebiga yacni markaa xaalay ka mid tahay ta markaa aniga ila tartami jirtay ama markaa waxa weeye yacni marka ayay ahayd fa casamaha allahu bilwarac bimacnaa waxa weeye fadiilo ahaan markaa dee inay ila tartanto oo bimacnaa inay waxa weeye xagga marka quruxdeeda iyo jamaalkeeda iyo qaraabada marka weliba nebiga ay la tahay zaynab binti jaxshi nebiga ilmaabtay ahaayeen dee waxa weeye marka waxa markaa dhashay ina cabdilmualib baa dhashay nebiga eedadii ruma marka dee waxa weeye iyada ayaa markaa si gaara ila tartami jirtay oo markaa tartan gaari naga dhexeeyey haddana waxa weeye aad iyo aad bay isu ilaalisay oo ilaahay wuxuu ku dhowray bilwarac xalaal miirad laakiin walaasheed ayaa waxay ka mid ahay dadkii ku dhacay arrinkaas xamna bintu jaxshin xamna ina jaxshi ah marka zawjaadka nabiga sala allahu aleyh wasalam fadligooda laga qaadanaya waayo ruux ka mida zawjaadkii nebiga iyo dumarkii uu nebigu qabay mid arrinkaa ku kadsoontay ma dhicin ya laa zaynab walaa hayruha yacnii hadday zaynab tahay iyo hadday cid kale tahay toonna axad zawjaadkii nebiga ka midoo arrinkaa ku kadsoomay ma jiro iyadoo la ogsoon yahay xafiirtan inuu ka dhexeeyo dumarka la wada qabo oo hadday midkood ta kale u heli karto iin yacni inay ka faa'iidaysan karto caadatan laakiin diyaanada iyo diinta ay ku sugnaayeen iyo taqwadii alla ka baqa baa markaa ka dabbaaray inay arrinka noocaasa ku dhacaan allahna waatuu yidhi lastunna ka axadin min annisaa in ittaqaytunna dumarka cid ka mida oo aad la mid tihiin xagga fadligii ma jirto idinkaa ka mudan oo ka fadli badan haddaa rabbi ka baqdaan rabbina waa ka baqeen waxay ahayn min fudlayaati nisa ayay ahaayeen saxaabigan mistax markaa la yidhaahdo isaga laftiisu wuxuu ahaa mutalibi buu ahaa oo halkaana dee wuxuu noqonayaa qaraabadii nebiga inuu soo gelayo calaa qowlin haddii la yidhaahdo reer bani mutalib waxay ka mid yihiin qaraabada nebiga dee waxaweye qaraabadii nebigana waa soo gelayaan waayo isaguna wuxuu ahaa mistax ibnu uthaatha ibni mutalib ibni cabdimanaaf yacni ayuu ahaa marka mistax ibni uthaatha ibni cabbaad ibni mutalib ibni cabdimanaaf marka mistax aabbihii iyo marka mistax hooyadii waxay ahaayeen ilmaadeer bay ahaayeen waxaanay u dhashay yacni markaa labay u dhasho mistaxoo magaciisa cawf loodhan jiray iyo waxay u dhashay inan kaleo hindi la odhan jiray hindu ibnu uthaatha ummu mistaxna muhaajirad bay ahayd nebiga la baayactantoo baycada la gashay inamadeeduna baycada waa la galeen nebiga calayhi salaatu wasalaam waa la socdeen aabbahood waa dhintay oo hore u dhintay labadaasaan uga tegey waxay yidhaahdaan qiso latiifa ay soo naqliyaano sheekhii la odhan jiray sharafuddiin ibnu ayaa inaanu dhalay ayuu markaa shay markaa dembiya aawadeed buu doonay inuu markaysa markaa zajriye oo markaasu deedna wuxuu ka gooyey masruufkii markaasaa inankii u gebiyey wuxuu idhi laa taqtacan caadata birin walaa tajcal ciqaaba almar'i fii risqihi faina amra alifki min mistaxin yaxudu qadra alnajmi min ufqihi waqad jara minhu aladii qad jara wacuutiba asidiiqu fii xaqihi wuxuu yidhi ha goynin caado khayr ah oo wanaagsan laa taqtacan caadata birin walaa tajcal ciqaab almari fii risqihi hana ka yeelin ciqaabta ruuxa arsaaqdiisa mid ku sugan oo arsaaqdii ha ka jarin fa inna amra alifki min mistaxin waayo arrinka ifkigee mistax ku saabsanaa yaxudu qadra annajmi min ufqihi waa shay dee dembioo meel saru qofka ka soo ridayaa dembigii dee waxa nooc hoose inuu samaynaya waa mid markaa juziya mistax waa toobadkeena waa wanaagsanaade markii horena saxaabi faadila buu ahaayoo dee bedri ah beder ka qayb galay inahu shahida badra qiso kale waatii ku soo aroortay wamaa yudriika ana allaha qad iطalaca cala ahli badrin faqaala acmaluu maa shi'tum faqad ghafartu lakum reer beder dembigiinna waa la dhaafay waxaad doontaan sameeya waa tii lagu yidhi ya waxaa laga tilmaamayaa yani in waxaweeye dembi kabiiro ay ku dhimanayaan inaanu jirin laba siyood baa loo fasiraayo in la yidhahdo marka horeba dembigaas markaa waxa yani kuma dhacayo dembi kabiiraba iyo in waa ku dhici karaaye waanu ku sugnaanaynoo ku israaraynin oo towbadda iyo wanaaggaa la waafajinayaa labada wejina waxa saxan wejiga dambe ya wejiga dambaa saxan oo waxa weeye in dembi kabiiro oo ruux bedriya ku dhimanaya aanu jirin ayaa saxan sida saxdi waa saas tanna daliil baabay u tahay iyo ashyaa kaleba waqad jaraa minhu aladii qad jara wa cuutiba sidiiqu fii xaqihi waxaana ka dhacay wixii ka dhacay haddana waxa weeye sidiiq waa lagu canaantay yacni mistax arrinka ku saabsan waalidkii waa u jawaabo wuxuu yidhi qad yumnacu almudaru min maytatin ida casaa bisayri fii turqihi liannahu yaqwa calaa towbatin tuujibu iisaalan ilaa risqihi low lam yatub min denbihi mistaxun maa cuutiba sidiiqu fii xaqihi wuxuu yidhi ruuxa mudarka ah ee naftu hayso ee bakhtiga inuu cunaa ay u bannaanaan lahayd xaalatul idiraar gaadhay ee inuu u dhinto waxaa laga manciyaa baktigo waxaa la yidhaahdaa yani waxa weye alrukhasu laa tunaatu bilmacaasi ruksooyinka markaa macsi laguma xidho saas aawadeed isagoo mudara ayaa la yidhahdaa markiisa baktiga ma cuni kartid adigu waayo caasi safaru macsiyaad ku sugnayd safarkaagaa safaru cisyaan ahaa idaa casaa bisayri fii turqihi hadduu safarkiisa markaa yani markaa safar macsiya la yimaado oo macsi daraaddeed uu safro liannahu yaqwa calaa towbatin tuujibu iisaalan ilaa risqihi waayo towbad buu awoodaa buui towbad inuu towbad keeno ya yacni sababaysa arsaaqdiisii inay gaadhsiiso ruuxan marka waxa weeye safaru macsiyaha ku jira ee cisyaanka daraaddii u safray ma waxaa la odhanayaa markaa naftaada dil oo gaajo u dhimo bakhtiga ma cuni kartide gaajo u dhimo miyaa la odhanaya maya waxaa la odhanayaa tub toobad keen oo macsida ka shuruuddii towbadana la kaale kadib bakhti waa ku bannaanaaday markaa cun ya cisyaankii ka bax toobad keen yani markaad eh, yani markaa waxawe taas aad samayso oo toobadda la timaado wixii aad ku jirta ee macaasidaana sidaa uga baxdo iyo niyadii xumaydba aad beddesho shuruuddii towbaddana xasiliso arsaaqdii marka waxa weeye waa loo furaya macnaa wuxuu leeyahay mistax waa toobadkeeni adigu maa toobad keenin dembigii baad ku jirtaa marka macna arsaaqda lagu siiyaa ma jiro <laughs> haddaad doonayso dee toobadkeen sidii mistax u toobadkeen low lam yatub min dembihi mistaxun maa cuutiba sidiiqu fii xaqihi labada shicir waa kala daranyihin soo maa haddaanu mistax ka toobad keeni lahayn dembigiisii maa cuutiba sidiiqu fii xaqihi sidiiq markaa laguma canaanteen isaga markaa waxaan arrinkiisi waxa loogu canaantay waxay tahay waa toobad keenay mar hadduu toobad keenayna waa in marka waxa weeye dee ixsaankii sidii loogu wadaa xadiiskii markaa dheeraa kolay ifkii ku saabsanaa saas halkaas ayuu ku egyahay laqba ahaan carabka waa marinay laakiin fawaa'id fara badan baa ku jira marka bal bacdu alfawaa'id baynu insha allahu ka sheegi doonaa hadda waqtigaa inaga dhacay halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigaan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين